insha allah isdhex socon doona marka insha allahu tacaala kutubta lagu aqrin doona en ku daraasayn doonaa waxa weeyaan waa kutubtii caamka ahayd ee aad wada garanayseen waxaan u horraysiin doonaa kitaabka ina hor yaalla caawa ee ajrumiga ah waxaan ku labaysiin doonaa biidni rabbina tabaaraka wa taala waxa weeye nadmu alcamriidi waxaan ku xigsiin doonaa insha allah waxa weeyaan mutamimka waxaan ku xigsiin doonaa mulxatulicraab waxaan ku xigsiin doonaa insha allah qadru nada waballu sada waxaan ku khatimi doonaa xagga waxa weeyaan naxwaha alfiyat bnu maalik haddii wakhtigii noo saamaxo dhowr kitaab oo kookooban iyaguna waxa weeyaan manduumaadka ayaan dhexda ka gelin doonaa nadmu qawaacid alicraab kitaabkii qawaacid alicraabka ibnu hishaam ulahaan jiray oo nadmi ah kana kooban ilaa siddeetan beyd meelaha waxaa kaloo insha allah haddii wakhtigii noo saamo ku dari doonaa kitaab la idhaahdo hulaahiyaat alfadfari fii lataa'ifi qawaacid naxwiya oo isaguna ka kooban boqol iyo oo isna qawaacida hadii wakhtigii noo saamaxo xagga sarfigana insha allah kutubtaasi noo qoran waa laamiyat alafcaal xadiiqatu tasriif iyo atarsiif haddaynu isagana wax ku dari doonno wakhtigii noo saamaxo waxaynu raacin doonaa urjuusada insha allahu tacaala marka fannigan caawa aan bilaabayno insha allahu tacaala waxa weeye waa fanni aad iyo aada u fudud dee waxa weeyaan niyada loo soo jeediyo aad iyo aad ayaa uu fudud yahay nafcigiisa iyo waxa weeyaan dheeftiisuna aad iyo aad ayay u fara badan tahay famacrifatu lugati alcarabiyati wa tacalumuhaa amrun waajibun calaa qaari'i altafsiri walxadiid lianna fahmahumaa waajibun wamaa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib barashada la baranayo luqada carabiga garashada la garanayo iyo barashada la baranayaa i waa arrin waajib ku ah qofka akhrisanaya qofka akhriyaya qur'aanka iyo xadiidka qofka tafsiirka akhriyaya iyo qofka xadiidka akhriyaya waajib ayay ku tahay inuu garanayo aqoon uu leeyahay sababtoo ah lianna fahmahuma waajibun in la fahmo waxa weeyaan qur'aankii iyo sunnadii waa shay waajib ah wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib shayga waajibkii shayga aanu xasilayn ilaa isaga in la helo mooyaane uu ku raad taagan yahayna waa waajib idan barashadiisi maxay noqonaysaa dee waajib bay noqonaysaa calaamat lalbani waxa uu odhanaya tacalumu luqati alcarabiya huwa amrun waajibun lima huwa muqararun cinda alculamaa ana maa laa yaquumu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun walaa yumkinu liطaalib اlcilmi an yafhama alqur'aana wasuna ila biwaasitati luqati alcarabiya ama an yataxadaa biha fahuwa min alumuuri اmustaxabati licadami lwujuudi daliili sharci almuujibi lidalik wuxuu odhanaya luqada carabiga barashada la bartay waa arrin waajiba sida muqararka ku ah cinda alculamaa waayo shayga waajibkii shayga aanu joogsanayn ee aan la helayn ilaa shaygaa in la helo mooyaane shaygaasina waajib buu noqonaya qofka daalibkaa ee ardayga ana suuragal uma aha in uu fahmo qur-aankii iyo sunnadii waxa weeyan dee luqada carabiga inuu garanayo waxa weeyaan oo aqoon uu leeyahay mooyaane waxa uu odhanaya sheekha la yidhahdo axmed ibnu axmed axmed binu moxamed binu axmed waxa uu odhanayaa wa tacalumu alculuumi alcarabiya naxwan wa sarfan wa bayaanan mima laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib kama qararahu lusuliyuun liana fahma alkitaabi wasunati waajibun wahada yuqararu fi mabaxisi shuruuطi lmujtahid xayثu qaluu laa budda an yakuna da darajatin wusطa luqatan wa naxwan wa sarfa saasuu odhanaya culumta carabiga barashada la baranayo haddii ay naxwo tahay iyo haddii ay sarfi tahay iyo hadii ay bayaan tahay waa balaaqadii wuxuu odhanayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha waajibku aan la helahayn ilaa isaga in la helo mooyaane sida ay taqriiriyeen ee ay sugeen nimanka usuuliyiintu waayo fahminka la fahmayo kitaabka iyo sunnadu waa waajib marka walaalayaal waxaa kaloo uu odhanayaa sheekha la ydhaahdo maxamed ibn axmed ibnu cabdilbaari alahdel oad wada garanaysaan fi lkawaakib duriya waxa uu ku odhanayaa mujaladka koowaad safxadda shan iyo labaatan wuxuu odhanayaa wa huwa anfacu lculuumi alcarabiya culumta carabiyada isaga ayaa ugu nafci badan id bihi tudraku jamiican culumta carabiyada isaga ayaa lagu wada gaadhaa naxwo haddii ruuxii uu barto culumtii kale carabiyada ahaydee labiyo tobanka ahaa way u fududaanayaan inuu gaadho wa min huma qaala suyuuطiy waxau odhanayaa sidaa aawadeed imaamu suyuuطi waxa uu yidhi ina alculuuma kulaha muftaqiratun ilayhi culumtu sida ay u dhan tahayba naxwo way u baahan tahay ka maarmaya waxa weya ma jiro ayaa odhanaya ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya raximah اllah faina cilma naxwi cilmun shariifu cilmiga naxwuhu waa cilmi shariifa oo sharaf leh cilmu wasiilatin waa cilmi wasiilo oo wax ku gaadhsiiya yutawasalu biha ilaa shay-ayni waxa lagu gaadhaa laba shay oo aad iyo aad muhiim u ah ashay اlأwal fahmu kitaab wa sunati rasuulihi salى اllahu alayhi wasalam shayga ugu horeeya ee lagu gaadhaa barashada naxwaha waa maxay waa in la fahmo kitaabka qur'aanka ah tafsiirkiisa iyo sunada rasuulka sal allahu alayhi wasalam wuxuu odhanaya ibnu cuthaymiin fa ina kaiira min fahmihima labadaa in fara badan oo kamida fahamkoogu aw fa ina fahma alkaiiri in fara badan in la fahmo oo minhumaa qur'aankii iyo sunadii kamidi yatawaqafu calaa macrifati naxwi wuxuu ku raad joogaa naxwaha barashadiisa arinka labaad wuxuu odhanaya waa iqaamatu lisaani alcarabi aladi nazla bihi kalaam ullah waa in la toosiyo lisaanka iyo lahjada carabiga oo uu kusoo degay kitaabka qur'aankii waxaa ku tusinaya fadligiisa qowlkii cumar ibnu khaaab wuxuu odhan jiray cumar ibnu khaaab tacalamu alcarabiya walcarabiyada barta fa inahaa tuhbitu alcaqla waxay sugtaa caqliga wa taziidu fi lmuru'a waxa kaloy ziyaadisaa oo ay kordhisaa sharafta ruuxa waxaa soo saaraya ibnu hishaam fii akhbaari naxwiyiin safxadda laba iyo soddon waxaa kaloo soo saaraya bayhaqi fii shucab aliimaan kun lix boqol toddobaatan waxaa kale oo ibn cumar uu ahaa wa kaana ibnu cumar idaa samica bacda waladii yalxan daraba ibnu cumar awlaadiisa haddii laxni uu ku arko ibnu cumar waxa weya waa darbin jiray oo waa garaaci jiray waxaa soo saaraya ibnu sacad fi طabaqaat mujaladka afraad safxadda boqol shan iyo konton bayhaqina wuu soo saaraya bukhaarina wuu ku soo saarayaa adab lmufradka lafdigu isagoo ah, kaana ibnu cumar yadribu waladahu calaa laxni saas ayaa uu ku soo saaraya ubay ibnu kacab wuxuu odhan jiray tacalamuu alcarabiya kamaa tacalamuuna xifd alqur'aan waar carabiyada barta oo carabiyadii cilmi iyo aqoon u yeesha sidaa aad u baranaysaan xifdiga qur'aanka xifdiga qur'aankaba sida aad u baranaysaan oo kale carabiyadana u barta ayaa uu jiray ninbaa inamadiisii la hadlo waxau yihi yaa bunaya aslixuu min alsinatikum inamadaydiiyo carabadiina suubiya oo carabadiina wanaajiya fa ina arajula tanuubuhu naa'iba ninka waxa ku dhacda musiibe iyo balaayo fa yuxibu an yatajamala fiiha wuxuu jeclaadaa ruux musiibada ku dhacday dhexdeeda inuu isqurxiyo fayastaciir min akhiihi daabatahu aw thawba ninkii ay walaalaha ahaayeen ama ay saaxiibada ahaayeen ayaa u ka soo oo uu ka soo caariyo qaataa gaadiidkiisa iyo maradiisa haddii aanu haysan si iskugu qurxiyo walaa yajidu man yuciiru lisaana laakiin ma heli karo cid carabkiisa ergista carab lama caariyo qaato de markaa wuxuu lahaa aabbo carabkiina qalloocsan toosiya oo wanaajiya acmash sheekhii la odhan jiray waxa uu maqlay rajula yalxanu fii kalaami nin hadalkiisa laaximaya oo laxni ku dhacaya ayaa u maqlay faqaal man iladii yatakalam waqalbii minhu yata'alam kadibna waxau idhi acmash waa ayo kaasi hadlaya ee qalbigaygiina hadalkiisaasi xaggiisa uu ka xanuunsanayo sheekhii la odhan jiray ma'muun inankiisii ayaa isaguna ilmihiisii ayaa uu ku maqlay laxni kadibna waxau idhi maa calaa axadikum an yatacalama alcarabiya war maxaa dushiina mid idinka idinka mida dushiisa maxaa ah inuu barto luqada carabiga si uu ugu wanaajiyo carabkiisa wayafuuqu biha aqrana dadka ay isku faca yihiin isku filka yihiin isku da'da yihiinna uuga soo dhex baxo ayasuru axadukum an yakuna ka cabdi mid idinka idinka mid a ma faraxti gelinaysaa oo ma jeclaanaya sida adoonkiisa oo kale inuu noqdo aw amatii ama adoontiisa de qofka addoonkaa waynu sooma oo falaa yazaal tuula dahri asira kalimati wakhtigiisa oo dhanba aanu ka zuulin kelmadiisa inuu adoon u noqdo kelmadba kuma dhawaaqi karayo limaada de waa ka cabsanaya waa ka cabsanaya sheekhii la odhan jiray abulmaxaasin moxamed binu camar baxraq alxadrami wuxuu odhanayaa fii xahi aalib calaa tacalumi cilmi alcarabiya qofka aalibka ardayga isaga oo ku tirtirsinaya oo ku dhiirigelinaya carabiyada inuu barto caam ahaan weliba weliba inuu usii qasdiyo kitaabka mulxatulicraabka la yidhaahdo gaar ahaan ayaa nadmi tiriyo waxa uu yidhi in shita nayna alcilmi وبراعة في فهم كل kiتاaب وتiلاaوة القرآن حق تلاوته لفظا وتفصيرا وفصل خطاaب وقراءة السنن المنيرة تاaبعا آثارها متوخيا لصواب وبلوغ غايات البلاغة عارفا بمواقع الإيجاز والإطناب فابدأ بعلم النحو فهو أساسها لا يمتري في da uلي الألباaب intuu aبyaaدaasoo dhan soo tiriyu yihi فبd war بعلم النحو cilmiga cilم نaحوha la dhahdo ka fahuwa asaasuha isaga ayaa u ah maxay asaas iyo seeskii laga bilaabayay laa yamtari kama shiki qabo arrintaasi fii daa arrinta ulul albaabi dadka cuquusha oo saaxiibka ee caqliga lihi arrintaasi kama shikisane e haddii aad bilaabaysid waxbarashada ka bilow buu ku yidhi maxay naxwaa ka bilow marka intaas waxay nagaga filan cilmigan carabiyada ee aynu bilaabanno sida culimmadii selafku waxa weyan ay ka yidhahdeen aqwaasha ay ka yidhaahdeen iyo sida ay ugu dhiiri gelinayeen had iyo jeer waxa weyan ama ubadkooga ha ama dadka kale ha ahaatee inay aqoon u yeeshaan culuum alcarabiya intaa kadib waxaan isdul taagi doonaa kolle caawa ah, waa iska bilowe eh. wax loo yaqaano almabaadi alcashara fanni kasta marka la bilaabayo ruuxu waa in uu garanayo fanigani waxa uu ka waramayo waa inuu garanayo tacriifkiisa fanigan qeexitaankiisa waa inuu garanayo waa inuu garanayo mawduuca fanigani uu ka warramayo waa inuu garanayo thamarada iyo faa'iidada uu ka helayo ile waa ku dadaalayayo waa ku rafaadayahay waa inuu garanayo nisbadiisa waa inuu garanayo waadicii dejiye waa inuu garanayo shaaricu xukunka uu ka qabo kutubta way idin qorayaan bl kelimatu naxwi fi luga alcarabiya ilaa macaani fara badan ayaa culimadu ay ku idlaaqaan macaanida lagu idlaaqaayo culimadu waxay gaadhsiiyaan ilaa afar iyo toban macney gaadhsiiyaan macne ayaa ay gaadhsiiyaan waxaa ka mid a aljihatu baa oo waxaad odhan kartaa dahabtu naxwa fulanin dahabtu waxaan tegey naxwa fulanin fulan naxwihiisi maaha maxaa looga jihatu fulan baa looga jeeda dahabtu waxaan tegey naxwa fulanin hebel jihadiisa ayaan qabtay oo aan aaday waxaa kaloo ay ku timaada ashibhu walmilu shayga shayga la midka ana kelimatu naxwa waa loo adeegsada muxamedu naxwu caliyin muxamed cali buu la mid yahay bimacnaa waa shabahayo waa egyahay markaa kelimatu naxwi fi luga alcarabiya ilaa afar iyo toban macnay ku timaadaaye labadaa macno haysta iyadoo dhowr iyo tobankaa macno ay tiriyeen culimmadu waxay ku ururiyeen qasdun wa milun jihatun miqdaaru qismun wa bacdun qaalahu alakhyaaru wnawcu wlqurbu wajaanibun kada wacinda duna wlbayaana fahuda fatwjihun wasmu qabiilatin ataa jumlatuhaa can ilcarab qad habata intaasay ku wariyeen laakiin labadaasi in sha allahu tacaala ka qabsada oo waxa weeyaan soo xifdiya xagga isilaaxa culamaau naxwa maxay u yaqaanaan culamaau naxwiyiin kelimatu naxwi maxay u yaqaanaan isilaax waa maxay horta isilaax waxaa la idhahdaa itifaaqu طaa'ifatin maksuusatin calaa amrin maksuusin koox gaari waa inay isku waafaqaan arrin gaara fani kasta marka la jooda istilaax baa jira soo ma waa shay guuda loo wada yaqaano shaygan markaa faniga naxwaha marka aynu joogno kelimatu naxwa maxay u yaqaanaan nimanka naxwiyiinta la idhahda waxay u yaqaanaan alcilmu bilqawaacidi allatii yucrafu biha axkaamu awaakhiri lkalimaati alcarabiya waa in cilmi iyo aqoon loo yeesho qawaacidda lagu baranayo kelmadaha carabiga ah dabayaaqadooda ku imanaysa kelmadda carabigaa xaalada ku imina sadabayaaqadeeda qawaacidda lagu barto barasho la barto ayaa la dhahdaa maxay naxwa waa kelmadaasi istilaaxeega waa cilmu bilqawaacidi alatii yucrafu biha axkaamu awaakhiri اkalimaati اlcarabiyati fii xaali tarkiibiha wa in cilmi iyo aqoon loo yeesho qawaacidda lagu garanayo kelmadda dabayaaqadeeda axkaamteeda kelmadda weliba carabiga ah, marka ay murakabka tahay ee la isa saaro marka ay mufradka tahay ma waa marka ay murakabka tahay kelmadani ma mebniba ma mucrabba waxa lagu garto ayaa la idhaahdaa naxwa mawduuca uu ka warramaa waa maxay halkuu ka warrama maxaan ugu hagaaga maaf soomaali buu ka warramaa ma luqa muxuu ka warramaa mawduuca cilmu naxwuhu waa alkalimaat alcarabiya wax kale kama warramee kelmadaha carabiga ayaa lagu baxfiyaayo lagaga warama fannigaasi naxwaha waa yahay amarada iyo faa'iidada aynu ka maxay tahay waad baratay wakti ku bixisay waad dadaashay maxaan ka helaynaa waxaynu ka helaynaa siyaanat lisani fi lkalaami alcarabi inaad ka ilaalisid carabkaaga inaad ku gaftid kalaamka carabiga marka aad ku hadlaysid inaad gaftid ayaad carabkaagii ka ilaalinaysaa waa ka koowaad aad ka helaysid badan baa laga helaya waxa kale oo aad ka faa'iidaysaa oo aad ka goosanaysaa fahmu اlqur'aani اlkariimi wاlxadiiثi الnabawiyi fahman صaxiixa inaad qur'aankii tafsiirkii aad fahantid iyo sunadii rasuulka sal allahu alayhi wasalam fahm waxa weeyaan saxiixa oo saafiya inaad fahamtid ayaad waxa weeyaan ka helaysaa oo midhaha ka goosanaysa u yahay nisbadiisu waa maxay nisbadiisu waa de min culuum alcarabiya wuxuu kamid yahay culum alarabiyu ka mid yahay culum alcarabiya ama nisbadiisu waa tabaayunuhu wa takhalufuhu lisaa'ir alculuum culumta kale dee tabaayun iyo takhaaluf udhexeeyo oo isaga nax la dhahdaa dee culumta kalena magacayay iyaguna midna fiqi baa la dhahdaa waxa weyan xadiid baa ladhaa fiqi baa ladhaa waxa weeyaan waa tabaayunuhu wa takhaalufuhu lisaa'iri lculum marka culum alcarabiya ayuu kamid yahay culum alcarabiyana culimadu waxay tilmaamaan inay yihiin waxa weeyaan laba inay yihiin laba iyo tobanka oo baxrubasiid ku kulmin jireen waxay odhan jireen naxwun wasarfun caruudun uma qaafiyatun wabacdaha luuqatun qardun wain shaau خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاaq لha الأdاab asmاء in shaء allah de furuuntu way fara badantee faniga inoo gaarka waa ka ugu horeeyo waa naxwun weeyaan markaa naxwi waxa uu ka mid yahay labiiyo tobankaa fani ee culum lcarabiya lasla yidhaahdo ayaa naxwi uu ka mid yahay waadicii dejiyey sida mashhuurkaa waadicii ugu horeeyey ee abu aswad adduali abu aswad adduali nin taabiciya ayaa ahaa oo la odhan jiray dhalim binu camr baa la odhan jiray waxana amray bay leeyihin culimadu inuu dejiyo ali bn abi aalib ali bn abi aalib ayaa waxa weeyaan faray ninkan abu aswad adduali wuxuu ahaa nin kuufiyu daara wuxuu deganaa waxa weeyaan kuufa halka uu ku soo barbaarayna waxay ahayd busra waxa weeyaan waa geeriyooday isagoo waxa weeyaan da gaadhay ayaa waxa weeyaan u dhintay abu aswad adduali waxaa kaloo culimadu ay isku waafaqsan yihiin faniga sarfiga insha allah aan bilaabi doono ninkii dejiyey inuu ahaa mucaadi ibnu muslim alharaan ninka la dhaha marka naxwaha yaa dejiyey abu aswad addu'ali yaana amray cali ibn abi aalib maxamed ibnu salaam aljamxi waxa uu odhanayaa i fii طabaqaati fuxuuli shucaraa waxa uu ku odhanayaa wa kaana awala man asasa alcarabiya wa fataxa baabaha wa anhaja sabiilaha wa wadaca qiyaasaha abu aswad addu'ali ninkii ugu horeeyey ee aasaasi carabiyada ee albaabka u balaqee albaabka u furay waxa uu ahaa abu aswad addu'ali waxa uu odhanaya ibnu qutayba fi lmacaarif safxadda afar boqol soddon iyo afar wuxuu ku odhanaya awalu man wadaca alcarabiya abu aswad ninkii ugu horreeyey carabiyada dejiye waxa uu ahaa abu aswad addu'ali markaasi culimmadu waxay leeyihiin waxa ugu horreeyey oo dejiyey abu aswad addu'ali qowl kale ayaa jira oo odhanaya ninkii ugu horreeyey oo wuxuu ahaa cali ibn abi aalib caliy ibn abi aalib culimadu markaa waxay ku jamciyaan qowl saddexaadna wuu jiraaye ma abu aswad baa ugu horreeyey oo dejiyey mise caliy bn abi aalib culimmadu waxay ku jamciyaan oo ay yidhahdaan labadaasi qowl waadica xaqiiqigaa ugu horreeyey ee dejiyey wuxuu ahaa caliy bn abi aalib isaga ayaana faray abu aswad addu'ali waadica nisbigiina markaa wa ayo waa abu aswad addu'ali bay leeyihin saasay culimadu waxa wey inay ku jamciyaan qowl saddexaadna waa jiraa shaaric muxuu ka qabaa shaygan waad baratee shaarica xukunkiisu muxuu yahay mwa in la bartaa ma waajiba ma sunna muxuu yahay waxay leeyihin culimmadu wa tacalumuhu fardun min furuud lkifaaya barashada naxwaha la bartaa waa farad ka mid o ah furuud lkifaaya fardukifaayahana waynu garanayna waa shay haddii waxa weyan qaryada cid kamidii ay la timaado waxa weeyaan inta kale soo hadhay dembiga uu ka dhacayo marka waxay leeyihin qaryadaasi waxa weeyaan lagu nool yahay cid kamidii ah haddii ay garanayso ciddii kale dembigii waa ka dhacaya warubamaa tacayana tacalumuhu calaa waaxidin waxa kale oo suuragal ah inay waajib ku noqoto berashadiisu cid gaara ah. cidda tafsiirka akhriyaysa cidda eh, sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam akhriyaysa ciddaasi waajib ay ku tahay waajib ayay ku tahay laakiin qaryada oo dhan fardu kifaaye ayaa ay ku noqonaysaa cid kamidii ah waxa weeyaan haddii ay taqaano markaasi waxaynu u sheegnay oo aynu ka sheegnay mabaadidii tacriifkii waan tilmaanay maxaynu nidhi kelimatulahwa waxaa lagu idlaaqaa ilaa afar macne laba tusaaleynu sheegnay aljihatu walmithlu soo ma mawduuca maa eh, tacriifkiisina maxaynu nii istilaaxiga ahaa cilmun eh, bilqawaacid alatii yucrafu biha axkaamu awaakhir alkalimaati alcarabiya fi xaali tarkiibiha min icraabin aw binaa'in waxaa kalooynu tilmaanay mawduuca uu ka warramayo muxuu ka warramaa alkalimaat alcarabiya hamarada iyo faa'idada laga helaya waa maxay sawnu lisaani can alkhaa'i fi lisaani alcarabi wa fahmu alqur'aani walxadiidi fahman saxiixa waa yahay nisbadiisa dee waa min culuumi alcarabiya ama tabaayunuhu wa takhaalufuhu lisaa'ir alculuum waadicaa dejiyey saddex qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahy waxaa dejiyey abu aswad addu'ali qowlna wuxuu leeyahy waxaa dejiyey cali bn abi aalib qowlna wuxuu odhanaya abu ashad waxa faray cumar ibnu khaaab kaa kama inaan warramin labadaa qowle hore waxaynu ku jamcinay waadica xaqiiqiga deji waa cali bin abi aalib waadica nisbigiina waa abu aswad adwali shaaricu muxuu ka qabaa wuxuu ka qabaa waa fardu kifaayatin calaa ahli kuli naaxiya wa fardu caynin calaa qaari'i tafsiiri walxadiid intaasaynu ka sheegnay waxa weeyaan mabaadidii musanifka qoray kitaabkan hadda aynu dul taaganahay waxaa la idhaahdaa abu cabdilaahi binu muxamed binu daawuud asinhaaji almacruuf bibnu اlajruumi kunyadiisu waa abu cabdilaahi magiciisu waa muxamed binu daawuud sheekhu raximah allahu tacaala waxa uu dhashay lix boqol labiyo toddobaatan marka ay maraysay taarikhda hijrigu waxa uu dhintay toddoba boqol saddex iyo labaatan markii ay ahayd taariikhda hijrigu marka in sha allahu tacala caawa kalley waa iska bilow waxaan ku dayn doonaa waxyaalaha muqadimaadkaasi habeen dambe ayaan insha allahu tacaala cashirka bilaabi doonaa laakiin insha allah waxaan ugu tala galnay haddii allah subxaana wa tacaala waxa weeyaan inoo ogolaado inaynu sanad iyo dhowr bilood aynu ku khulaasayno marka insha allahu tacaala ha la dadaalo kulley su-aalana waa iman doonaa naxwa haddii la bilaabo kulley su-aalun baa laga kala yaabay marka insha allahu tacaala kulley bilow iyo rag hore usii dhigtay waa lasu dhex jiraade rag bilowa oo hadda ay ugu horayso iyo rag hora usii dhigtayba kulley waa laisku wada dhex jira laakiin insha allahu tacaala biariiqatin sahla waddo fudud ayaan insha allahu tacaala aynu ku akrin doonaa doorkana waan fudaydin doonaa taasaana insha allahu tacaala ilahay aynu ka baryanaa in waxa weeyaan go-aankaasi aynu qaadanay inuu allah subxaanahu wa tacaala wax weyn inoogu dhammaystiro caawinahaasi ayaan ku gebagabaynaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk